رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa rawdat alanwaar siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ku dhex jirnay qaswadii iyo duulaankii lagu magacaabo oo cajaa'ib badan oo ay koowaadna waa meeshay munaafiqiintu dhaheen lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal sababteedana waan soo tilmaannay oo waan soo sheegnay tii labaad ayaan ku dhex jirnay oo ahaa ifkigii caaisha radia allahu tacaala canha caaisha oo lagu ifkooday oo lagu been abuurtay munaafiqiin ayaana ayaduna ka dambaysay waxaan soo tilmaanay caaisha inay u raacday qhaswada rasuulka markii madiina loo soo dhowaaday dadka ogeysiiyey rasuulka in la guuri doono habeennimo si loo rarto caaishana qadaa-ul qadaa'ulxaajay aaday markay soo noqotay xabadkeedii taabatay waxaaba ka maqanba kuul ayadu markaa ay dajkeedii la raray ayadoo loo malay inay ku dhex jirto waa lasoo dhaqaaqay oo waa lasoo soo tegay caaisha markay kuusheedii soo heshay oy soo noqotay qofba meesha ma joogaba dhammaan waa lasoo wada baxay meesheeday iska fadhiisatay waa seexatee way horiday safwaan ibnu mucaqal assulami ayaa yimid wuxuu arkay insaan madowgiisoo meesha hordaaya waaba caaisha wuu fahmay waayo xijaabka hortii ayuu arki jiray wejigeedii ayay daboolatay kadibna waa soo waday wuxuuna ka daba keenay jeeshkii iyo ciidankii qowlkii ifkiga ayaa batay ayadoon waxba ogeyn bil bay xanuunsanayd caaisha radia allaahu canhaa mana oga waxa suuqa ku jira ayadoo xaaladdu meesha ay maraysa uun waxaa tuhmo geliyey nebigu intuu yimaado uu dhahayo kayfa tiikum asalada ka bacdi fadradii iyo wakhtigii ayaa xaaladaa ku dheeraatay rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wuxuu bilaabay inuu isticdaar ka dalbado saxaabadana uu la tashado bacdamaa waxyigii soo daahay cali wuxuu farta ugu fiiqu u ishaaray caaisha in la furo usaamase wuxuu yidhi iska haysa waa ehelkaagii cabdullaahi ibnu ubaya ee dadkii uu ka dhashay ee reer khasraj ah dadkaan ahayn ee reer aws ahaa hadlay markaasay dheen hadduu annaga naga mid yahay waa dilaynaa haddii walaalihim khasraj uu ka mid yahayna amarkaagaan fulinaynaa meeshaa dood ka dhacday qabiil qabiil baa loo dagaalamayey nebigaa markaa dejiyey wa kharajat way soo baxday caaishatu caaisha radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdo dalika alyowm xadiibay u soo baxday leylan habeennimo macnaha musqulo ma aysan lahayn guryaha u dhow sida saaca maanta oo kale arrintooda arrintii carabtii hore oo kale ahaan jirtoo duurkaa la aadi jiray marka qadaa'ul xaaja loo baahdo waayo waxay tiri annagu cunto saa u badan maylan kanil calqabtii hal qaadoo cunto wax la mid ah iyadoo waxoogaa ka raysatay min almaradi xanuunkii wa macaha waxaa nicigeeda ahaa caaisho oo la socday ummu magacaabo misbax hooyadii ayaa la socotay facafarad way simbirraxatayoo ummu misbax waxay ku kuftay fii mirqihaa go'eeda go'ii ay qabtay ilan jalbaab weyn oo dhilbah gabdhuhu qaadan jireen sidaa darteed kiibay ku turunturootoo way ku dhacday jiribkuu maanta joogaa xijaabka gabdhaheena qaarna dhexdhexaadka inta kalena iskaasha lagu qaataa waa xijaab yaab badan laakiin gabdhahana waxay wateen ku jiidahaya oo nebigu suu amray haltaa ka hoos gaaraya saa darteed ummu misdax way turunturootay facafarad waxay ku turunturootay ku simbirraxatay ku dhacday fii mirqihaa go-eeda fadacad markaasay habaartay misdax ah tiri tacisa misdax misdax ha hoogo misbax hoogyey saasay markaa tiri fastankarat daalika caaisha caaishaa arrintaa marka ku inkirtay caaisha hadalkaa ka hor tagtoo waxay tidhi maxaad u caynaysaa ama aad u habaaraysaa wiil dadar ka qayb galay dadaana markaa ka mid ah mar waxay tidhi dabaashaan fiiriyay tiri yaa haadihi macnaha ma ogid miyaa waxa suuqa ku jira oo ay geliyeen fa akhbaratha alkhabaru khabarkii bay markaa u sheegtay ummu misdax meeshaasay ugu sheegtay caaisha waxa markaa jiray iyo sida arrintu tahay iyo waxa suuqa markaa meeraysanaya waa nidmaha wiilkeedana minman inuu ka mid yahay yaquulu biqowlihim qowlkooda ku qowlahaya munaafiqiinta hadaladooda ayuu wadwadaa oo asagana dadkaasuu markaa ku jiraayo dad muslimiinta ka mida simbirraxday ayaa markaa jiray meeshaasay ku ogaatay caaisha farajacad way soo noqotay caa'ishatu caaisha farajacad caaisha fasta'danat waxay isti'daan ka weydiisatay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam inuu u fasaxo guriga hoday tiri goodan aadayaa rasuulkii allah fasax isii fasta'danad way fasax qaadatay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ee ayay fasax ka qaadatay inay hooyo aabbo u tagto waatad waxay timid oo ay u tagtay abawayha labadeeda aabbe waa hooyii aabe waa umu rumaan iyo abuubakar falammaa markii ta'akada uu xoogaystay oo ay yaqiinsatay ladayha agteeda alkhabaru khabarkii khabarku inuu run yahay markii ta'kiidsatay xataa umrumaan waxay tiri caaisho hooyadeed gabadhayda yare yaa bunayatii hadalkaaga khafiifi bay tiri arrintan wax weyn ha ka dhigin wallaahi waxaa yar inan jaariyad ah oo da'yar oo nin qaba ninkuna jecel yahay hariifooyinna ay leedahay ilaa waa lagu bataa ma waxaas un waayee khabarkii ta'kiidsatay falamaa ta'akada markuu adkaaday oo uu ta'kiidsamay ladayha agteeda uu uga sugnaaday alkhabaru khabarkii jacalad waxay guda gashay caaisha tabkii wa tabkii inay ooynayso oyska ooynaysaa xataa bakad ilaa ay oysay caaishay oynaysay laylatayni laba habeen iyo wa yowman hal maalin laba habeen iyo hal maalin oon kala go' lahayn iyo caaisha oynaysaa radia allaahu canha dhibkay munaafiqiinta sameeyeen fiiriya heerka ay gaarsiiyeen caaisho fiiriya waa gurigii nebiga sal allahu calayhi wasalam lam taktaxil aynan u indhakuulanin afnaacaha maalmaha iyo labadaa maalmood labadaa habeen iyo maalintaa gudahooda binoomin hurdo wax hurdo ah oo ka soo dhacday ma jiro kamanago ilinna maka go-ine idinteedaa qulqulaysay xataa intii dannad ay malaysay caaisha wadanna abawaaha labadeeda waalidna ay maleeyeen ana albukaa'a oohintu faaliqun inay dilaacinayso kadibaha beerkeeda say u ooynaysay ayadana waxay moodeen beerkeedu inuu kala go'aayo hooyadeed iyo aabbaheedna waxay u maleeyeen beerkeedii inuu faalaq ku dhacayo marka uu kala dilaacmaayo wa jaa'ahaa waxaa u yimid rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam sabaaxa alleylati alhaaniya habeenkii labaad subaxeedii ayuu rasuulku u yimid fajalasa wuu fadhiistay maalintii laga sheegay hadalka ilaa maalintaa agteeda ma fadhiisanin saan soo marnay wuu salaamayey dadka kayfa tiikun buu dhahayey tiinii ka warrama xataa caaishu u quuriyo hadda wuu tashahuday macnaha dacooyinkii lagu furfuranaya qudbooyinka ayuu nebigu furfurtay wa qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib yaa caaisha caaishay fainahu balaganii waxa uu kaa soo gaaray canki xaggaaga kada wakada waxa iyo waxa inaad zinaysatay macnaha subxaana allah waxaasaa xaggaaga iga soo gaaray caaishay fa in kunti haddiise aad tahay barii'atan mid beri ah oo dembigaa beri ka ah fasayubari'uka illaah ilaah ku beriyeeli doona subxaanahu wa tacaala haddaad waxaan shaqo ku lahayn oo dembigaan aadan gelin ilaahayaa ku beriyeeli doona wa in kunti haddiise aad tahay amtu mid u qasado bidambi geedkeeno ilallaahi ilaahay xaggiisa u soo laabto taaba allahu calayhi ilah wuu ka tooba aqbalayaa ilaahay wuu ka tooba aqbalayaa man taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada wainii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada ilah wuu ka tooba aqbala subxaana wa tacaala caaishay haddaad tahay wain kuntu haddiise aad tahay buu yidhi al wain kunti haddii aad tahay almantu mid u qasaday bidenbin dembi dembigaan la sheegaya haddaad gashayna faastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiisa caaishay wa tuubuu ilayhi u towbakeen fa ina alcabda addoonku idaa ctarafa bidenbihi dembigiisa kadibna ilaahay u towba keeno uu ilaahay u soo laabto taaba allaahu calayhi ilaah ka diidi maaye wuu ka towba aqbalaya waxiina idin wakhtigaa khalasa waxaa go'ay damcahaa ilinteedii ilin oo dhan way istaagtay wa qaalad waxay ku tidhi likullin mid kasta oo min abaawayhaa labadeeda aabba ka mida ah waa hooyadeed iyo aabbaheedee ay yujiibaa inay ka ajiibaan nebiga hadalkaas uu yidhi caishay haddaad dembigan gashay ilaahay u towbakeen haddaad beri tahayna allaa ku beri yeelahaya yay tiri aabbow ii jawaab nebiga hadalkan uu leeyahay iiga jawaab xaggiisa ma aqaan buu dhaha waxaan ku jawaabo hooyay ii jawaab bay tiri gabar caqli badan oo aad u yar cilmi badanna waa ahayd sidaa darteed bay tiri hooye ii jawaab oo nebiga hadalkiisa u jawaab labadoodii way cudur daarteen falam yadar waxay garan waayeen ani waxay u dhahayn hadalkii qaay laqad calimtu waan ogaaday laqad samictum inaad maqasheen bihada alxadiidi sheekadan ayada ah xataa istaqara ilaa ay fii anfusikum nafafyaalkiina ilan in badan bay suuqa ku wareegatay hadalku hadduu suuqa soo galo uu sii bato uu sii batana dadka way aaminayaan qalbigooduu ku sugnaanayaa taana waa ogahay bay tidhi wasadaqtum bihi aadna rumayseen inaan aniga dembigaa galay inaad rumayseen waan ogahay fala in qultu haddaan lakum idinka idin dhaho innii anigu darii ah beri ayaan ahay wallaahu yaclamu ilaahayna uu ogyahay dembiyaanan gelin oo hadalkaa aan idin dhaho dembigaa ma gelin allana ila og yahay laa tusadiquunanii ii rumayn maysaan ilaa hadalkii baa batay hadalkii baa meel kasta gaaray hadalkii baa dhexdiinnii ku intishaaroo ku faafay beriyaan idin ahay haddaan idin dhaho allana uu og yahay inaan beri ahay haddaan idiin lakum edan waan galay ilaahayna yaclamu uu og yahay annii anigu minhu xaggiisa barii'atu inaan la tusadiquni wuxuu yidhi maahane caysha waxay tiri wareerkaa iga batay xataa yacquub baa u gooyey ilaa yacquub hadalkiisii ahaa inay dhahday guuntay markaasaa intay isku dard inay murugtiina way ka badatay oohintii way ka badatay walbahaarkii uu ka batay caaisha waxaa ka dhumay yuusuf aabihii yacquub markaasay tidhi wax aan idinkugu mahmaahan male ilaa kamaa qaala suu yidhi abuu yuusuf yuusuf aabbihii maahane muxuu yidhi fa sabrun jamiil sabirkeygu waa sabir fiican wallaahu almustacaan ilaahayaa la kaalmo weydiisanayaa calaa maa tasifuuna waxaad ku sifaynaysaan waxaad sifaynaysaansanhaayo mada jirada waay waan galay unbaad doonaysaan mana gelin hadday waa galay aan dha waad rumaynaysaan ma gelin haddaan dhahona ma rumaynaysiin saa darteed mahmaada yuusuf aabbihii anigu waan iska sabraa buu yidhi weli sabr jamiil ah wallaahu almustacaan calaa maa tasifay wanazala alwaxyu waxyigiibaaba soo degay saacatahu isla saacadiisaas isla wakhtigaa ayuu soo degay hal qof oo guriga fadhiya ma bixin ilaa gabor reer ansaarid albaabka soo garaacday way soo gashay cayshay la fadhiisatay muhiim bay la bilowday in wax kaloo la sameeyo malaha munaafiqiin ilaahi subxaanah watacaala ina almunaafiqiina fi darki asfali min annaar dhigan gurigii nebigaa qalqal galay sala allahu calayh wasalam intaa ka bacdi taxawalat way wareegatay oo macnaha jiifkeedii bay derbiga xaggiisa u jeesatay waljiifatisha wanazala alwaxyu igiina wuu soo dahuu isla wakhtigiisaas fasuriya waa laga fayday can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam ila markuu waxyu ku oo qaboobo ah oo xagaayo ah dhiid kuuskuusan oo sida miil aad moodaa ka daadan jiray culayska waxyiga uu leeyahay dartii ilaahay baa tilmaamay inaa sanulqii calayka qawlan faqiilan hadal culus baan kugu soo dejinaynaa ayuu yidhi ilaah subxaanah wa tacaala wahuwa yadxak dheh asagoo qoslaaya ayaa nebiga laga qaaday fa kaanad waxay noqotay awalu kalimatin kelimadii ugu horaysay takallama uu ku hadlay biha kelimada an qaala inuu yidhi yaa caaisha caaisheey ama allaahu faqad bara'aki ilaah wuu ku beri yeelay allaahu akbar ilaahay wuu ku beri yeelay kurbadu markay badato qofku waa la imtixaamayaa walaalayaal imtixaankiisuu u sabraayo heer kurbadu ay ku badato ummaddu ku buuqaano mashaakil kale markii la gaaro kurbadu heer ay ilintaadagooda ay gaarto nasrigaa soo degay misri baa markaa imaanaya laakiin imtixaankan ku dhacnaa inta badan ilaas waxaan ka baryanaa imtixaan khafiif ahoo aan ka bixi karna inuu nagu imtixaamo sababta waxay tahay ma xamili karna imtixaanada gobol ka mid ah sidaa darteed caaisha heerkeed ka gaartay fiiriya haddaa wuu inuu u soo waxba aamusnaa weli caaisha waxay tiri wallaah ilaahay aayad kugu soo dejinaya subxaana wa tacaala oo arintaada lagaaga hadlaya adoo caaisho lee eh see ilaah aayad kuugu soo dejinayaa balse waxaan rajaynayay bay tiri in nebiga riyo la tusi doono riyadaasuu laygu beriyeeli doono laakiin ilaahay cirkuu ka soo hadlay subxaana wa tacaala aayado la aqriyaa lagu soo dejiyey caaisho ilaa maalinta qiyaamaha markaasaa waxay tidhi fakaanad wuxuu ahaa awalu kelimatin kelimadii ugu horreysay oo takallama biha uu kula hadlay kelimada an qaala inuu yidhi yaa caaisha caaisheey ama allaahu faqad bara'aki ilaah wuu ku beri yeelay faqaalad lahaa ummuha ummuha hooyadeedaa waxay tiri quumii ilayhi maa u istaag nebiga aad bay u faraxday umrumaa kacbay ta nebigu istaag ilayhi nebigiisu taag faqaalad waxay tiri caaisha wallaahi laa aquumu ilayhi ilaahayaan ku dhaartay inaan u bay tiri caasho walaa axmadu kuna mahadin maayo ila allah ilaahay mahana subxaanah watacaala farashkan ilaahayaa ii keenay subxaana wa tacaala nabi maxamed mama keenin rasuulka laftigiisa sal allahu calayh wasalam dadka dhibaatada asiibtuu ku jiraa jahwareer iyo dhibaataa meeshii asiibtoo ka timid saa darteed markaa u istaag bay tiri macnaha uma intaa ka bacdi taxawalad way wareegatay caaisha waltajacad way jiifatay wanasala alwaxyu waxyigii baana soo degay waxyigii ayaa markaa soo degay oo rasuulka saacatahu isla wakhtigiisa fa suriya waa laga fayday can rasuuli illaahi rasuulka alla xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wahuwa yadxak isagoo qoslaaya isagoo qoslaya fa kaanad awalu kelimatin kelimadii ugu horaysay waxay ahayd takallama bihaa uu ku hadlay an qaala inuu yidhi yaa caaisha ama allaahu faqad bara'aki ilaah wuu ku baryeelay faqaalad lahaa ummahaa hooyadeed baa waxay ku tiri quumii maa istaag ilayhi nabiga xaggiisa ukac isagigi ayuu waxay tiri wallaahi laa aquumu ilayhi ilaahay baan ku dhaartay u istaagi maayo walaa axmadu kuna mahdin maayo ila allah ilaah farajka isiiyey maahani ilaaha farajkaa ii furay ee dhibkan iyo kurbadan iga beri yeelay maahani qof kaloon ku mahdinayana ma laha waladii kii anzalahu allahu ilaahay uu soo dejiye tacaalaa sarreeye oo fii baraa'atihaa beriyeelideeda wuxuu ahaa casharu aayaatin toban aayadood oo fii suurati nuur suuratu nuur markaa ka mida inay ka badan tahayna waa la tilmaamaaye bidaayatan taasoo ka bilaabanaysa min qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeye ahaa ina aladiina kuwii jaa'uu la yimid bilifki abuuradka la yimid cusn jamiica sharan lakum shar inay idiin tahay ha u malaynina been abuuradkaa laydinku sameeyey ee caaisho lagu been abuurtay shar ma aha laa taxsabuuhu ha u malaynina ha u malaynina shar inay idiin tahay sharun lakum bal iska daa inay shar ahaatee huwa asagu khayrun khayr buu lakum adinka idiin yahay khayr ah waaye likulli imri'in shaqsi kasta oo minhum ayay ka mid ah maktasaba wixii uu kasbaduu leeyahay oo min alifmi dembi ah waaladii kii tawallaa soo abaabulay waaladii kii tawallaa soo abaabulay kibrahu dembiga weynaantiisa minhum xaaluu ayaga ka mid yahay munaafiqiinta lahu wuxuu leeyahay kaa cadaabun cadaab ayuu leeyahay cadaabkaasoo cadiimun markaa weyn ilaa ayal ilaa laga gaaro aayadda labaatanaad aakhirkeeda uma intaa kadib kharaja wuu soo baxay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ila annaasi dadkuu u soo baxay fakhatabahum wuu u khudbo akhriyey wataraa waa akhriyey calayhim korkooda maa anzala allaahu wixii ilaahay uu soo dejiyey oo min baraa'atihaa caysho daryeelideedii ahaa in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum laga bilaabo ilaa caadii lagu tarabiyeeyey hadda kadib waxaan hadday dhacaan waxa la gudboon si la raba inay dhahaan min baraa'atiha aayadaha rasuulku wuxuu amray julayni laba nin iyo imra'atin naag oo min almu'miniin mu'miniinta ka mid ahaa alkhaalisayn ee fa waa la karbaashay waa la karbaashay kulla waaxidin amaaniina jaldatin sideetan dhul baa lagu dhuftay sababtu maxay tahay ifkii waxay la yimaadeen ee been abuurad sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala waaladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jaldatan buu dheela subxaana wa tacaala dadka dadka beenta ka sheegaya markaasuu nalka u dansanaa xataa lagaa yeeli maayo anaa arkay ayagoo shaqadii haaya oo intaan iyo iyo saan iyo saan wax ku samaynaayo afar qofood anaga indhaha saarnay markaasaa qofka la karbaashayaa markaasaa qofka la jalbinayaa laakiin saanay yeeleen iyo saasay ahayd iyo asoo la socdaa la arkay iyo sanbuusu isla cunayeen iyo lagaa yeeli maayo xataa hadday mara ku duuduubnaayeen haddaadan arkin lagaa yeeli maayo hinhaarkooda iyo shanqartooda iyo qiiladoodan maqlin layskuma karbaasho xaaladahaasaa loo baahan yahay rasuulku diinta islaamku meel sahlan ma geynin laba qofood oo afar qofood intay kor yimaadaan hawsha haaya lagu arkaba wax sahlan markaa ma aha marka waxaa la karbaashay laba nin iyo hal naag siddeetan ul baa lagu dhuftay wahum waxay kala ahaayeen xasaan bin haabit waa shaacirkii nebiga miftax ibnu ifaaqa oo hadda aanu soo marnay weliba ilmamatu binti jaxshin iyo nebiga xaaskiisa gabar la dhalatay zaynab bay la dhalatay binti jaxshin xamna la dhihi jiray siddeetan siddeetan ul baa lagu dhuftay waayazallad waxaa simbiraxatay aqdaamuhum gumdahoodii fa afaadu way dhex dabaasheen fi lifki been abuuradkii bay dhex dabaasheen wa amaa ra'su lmunaafiqiin saasaa dembigooda loo dhaafay laakiin munaafiqiinta madaxoodii cabdulaahi alladii kii tawallaa soo abaabugelay kibrahu dembiga weynaantiisa iyo wa rufqatuhu saaxiibadii falam yucaaqabuu fii hadihi alxayaati addunya noloshan adduunka dhexdeeda laguma ciqaabin walaakinahum sayaqifuuna waxaa la soo istaajin doonaa bayna yaday illaah ilaahay hortiisa yowma addiini maalinta qiyaamaha yowma maalin laa yanfacu maalun walaa banuun ilmo iyo maal uusan wax taraynin ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaa qof ilaahay agtiisa qalbi saliim la yimid maahane maalintaasaa ii kala farbaashi doonaa oo la ciqaabi doonaa oo rabbi hortiisana soo istaajin doonaa amaa xasaan bin miftax ibnu uhaamiya xamata binti jaxshin sideed sideed uloodbaa lagu dhuftay saasaana ilaahay u cafiyey muslimiin khaalisiin bay ahaayeen kuwanse waa la dhabar jirin doonaa rabbi hortiisana la soo istaajin doonaa waana maalin laa yanfacu aan wax anfacayn maalin walaa banuun ilaa man ata allaaha qof ilaahay agtiisa la yimid biqalbi saliim maahane cumrat geli doonaa wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam